الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبات ribooyinkii buu ku saabsan yahay alhibaad jamcu hiba wahiy atabarucu bilmaali biduuni ciwad atabarucu bilmaal biduuni ciwadin in xoolihii lagu tabaruco oo qof la siiyo wixii oo wax ciwad ah iyo bedel ah oo laga rabo uusan jirin ayaa waxaa la dhahaa hiba ribadaas marka qofka la siinaayo hadday tahay wax ilaahay aakhara wax loola jeedo ajir iyo thawaab aakharo qofka hadduu ka rabo waxaa la dhahaa sadaqa hadduu ka rabo atawadud wataxaab bayna baynahu wa bayna almuhdaa ilayh qofka uu hadiyada siinaayo inay uun calaaqo fiican iyo jeceel iyo saaxiibnimo iyo maxabo dhexdooda ay marto hadduu rabana waxaa la yidhahdaa hadiya hadduu yahay waxa loola jeedo nafculmucdaa qofka la siinaayo nafcigii in lagu intifaaco wax loo taro misaa la rabaa sadaqaa akharana loolama jeedo wax markaa calaaqo asaga laga rabana ma sii jirto keliya asaga uun intifaac iyo faa'iidaha ha helo ayaa la rabaa waxaa la yidhahdaa hiba hibadu iyo masaa-isheedii iyo bacd alaxaadiid alwaarida fi hada albaab yuu musanifka ka hadli doonaa raximahu allahu soo aruuriyey wuxuu ku bilaabay karaahiyatu shiraa'i linsaan qofka inuu soo iibsado inay tahay karaahiyo maa tasadaqa bihi wuxuu sadaqaystay wuxuu baxsaday ee sadaqaystay inuu dib u soo gato mimanna uu ka soo gato qofkii tasadaqa caleyhi uu ku sadaqeeyey qofku uu siiyey inuu ka soo gato ma bannaano inuu soo ceshado iskaba dhaaf kol haddii laga qibdooday oo uu wareejiyey ee inuu ka soo gato aman la ogoleen miman tasadaqa calayhi qofku ku sadaqaystay waxaa markaa baxaysa hadduu ka soo gato qofkii lagu sadaqaystay qof aan ahayn neefkiisii uu bixiyey qofkii uu siiyey yaa gatay ruux kaleu ka gatay way soo wareegtay oo qof kalu asagana ka iibsaday dhibaato markaa ma laha in xoolihii neefka asaga ahaa ee sadaqada u bixaysay si kale ay kugu soo galaan dhib ma leh laakiin qofkii asaga ahaa inaad toos oga galataa la diidan yahay qala xadaثna cabdullahi bnu maslamata bnu lqacnab qaala xadaثna malik ibnu anasin abu cabdillahi illahi can zayd ibn aslam alcadawiy mawlaahum can abihi aslam ana cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu amiiru اlmu'miniin abu xafs alfaaruuq radia allahu canhu wa ardaah saxaabigii jaliilkaa qiimaha badnaa ee mulhamka ahaa waxaa jirtay buu nabigu calayhi salaam ummadihii naga horreeyey dad wax sheega oo waxay sheegaan ay runta iyo xaqiiqada iyo xaqa ay asiibaan arrinkaa haddii ummaddayda laga helaayo cumar cumarba weeyaan buyu nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxaasaan u malaynayaa weligii muu dhihin cumar ilaa xaq iyo run bay noqon jirtay siduu u maleeyay noqon jirtay anna cumar ibnu alkhadaab qaala wuxuu yidhi xamaltu calaa farasin faras baan waxaan ku bixiyey oon siiyey xamaltu bimacnaa tasadaqtu oo kale weeye waxaan ku sadaqaystay calaa farasin faras faraskaasoo catiiqin wanaagsan alcatiiq annafiis ljayid faras aada u qiimo badan oo tayo badan farduhu waa kala fiican yihiin xagga orodka iyo gegsiga iyo inay ka bixi karaan farri iyo kariga farduhu waa kala najaabo fiican yihiin oo kala qiimo badan yihiin qaar waxaa jira aan macno badan lahayn oo qiimo badnayn marka xamaltu calaa farasin catiiq faras qiimo badan yaa fii sabiili ku bixiyey in qof uu isticmaalo ku jihaado fii sabiili illah farduhuna waxay ahaayeen dabaabaadka iyo qalabka dagaalkee maanta ayay ka dhignaayeen farduhu marka nin baan siiyey oon u dhiibo oo idhi waddada ilaahay ku maaratay iyo jidka ilaahay iyo diinta ilaahay ku difaac fa adaacahu saaxibuhu saaxiibkiisii aan u dhiibay en ku wareejiyeen ku sadaqaystay yaa faraskii dayacay wuxuu ahaa nin qaliilulmaal ah gacantiisa iska yar tahay waa ka maarmi waayey waddadii lagu talagalayna waa ka soo leexiyey xoogow dayacna waa ka muuqdaayoo calfigiisii iyo oo alaabeyntiisii iyo faraskii shaqadii loo qaban lahay waxtarkiisii ayuu ka gaabiyey faras oo kiib ahayn oo tabar daran buu arkay faadabaa dayacay calfigiisii iyo uqumidiisi fadanantu waxaan u maleeyay anahu baayicuhu biruqsi yani wajadahu wahuwa fi suuq suuqii buu ku arkay hadduu arkay faraskii oo sidaas ah suuqan ay taagan danantu waxaan maleeyey annahu baayicuhu biruqsi inuu raqiis ku geli doono liannahu markuu arkay qaraayintii ayuu kaka gartay inuu faraskan uu yahay ninkan si marka horeba la siiyey siisma ugu imaadayoo waxa la siiyey buu iska ahaa kadibna waa u qumi waayey shaqadii loogu talagalay intaa waxaa usii raacsan baahi iyo tabardarri iyo faqrina waa hayaa ninkan inuu iska tuurto oo ku dambaxo ayuu rabaa marka fadanantu anahu baayicuhu biruqsin raqiisna ku gali doonaan maleey buu yidhi fasa'altu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam <clears throat> nabigan waxaan weydiiyey can dalika arrinkaas marka qalbigiisa waxaa galay intaada ku dhaqaaqin oo faraskii aad shalayta sadaqaysatay aada soo iibsanin bal nabigaa masaladaa weydii in waxaa laga yaabaa xukun sharci oo kale jire nabigaan weydiiyey buu yidhi faqaala nabiga oo waxaa ma soo gadan karaa faraskii lacag ma kusoo gadan karaa faqaala nabigu wuxuu yidhi laa tabtax ha soo gadanin walaa tacud ha ku noqonin fii sadaqatika sadaqadaadii sadaqadaada ha ku noqonin fa ina alcaa'ida midka ku laabanaya fii sadaqatii sadaqadiisu kalkalbi ay buu lamid yahay yacuudu ku laaban fii qay'ihi mantagiise ay mantagiisii dib u cuni intuu mantagay ayuu lamid yahay buu nabiga alay slam qofka sadaqadiisii dib soo ceshaday ayguna waa xayawaanka akhas alxayawaanaat xayawaanka ugu xun buu ku jiraa weliba fii akhasi xaalaatihi xaaladihii ugu xumaa oo mantag ah ayaa haddana lagu sii shabahay saas darteed tashniic iyo foolxumayn dhaqanka noocaas oo kale ah in qofka wuxuu bixiyey uu dib soo ceshado ayaa saa lagu shabahayaa kalkalbi yacuudu fii qay'ihi waxaana lagu tilmaamay noqosho iibkii uu soo gadanayo isagoo ku noqday bay lamid tahay baa layidhi sababtu waxaa weeyaan marka koowaad wixii aad bixisay liwajhi illaahi iyo alla darti aad u bixisay qalbigaada inaad ka goysaa la rabaa niyadaada inaad ka jartaa la rabaa aakharaad u baxsatay inaad un aakharo ku sugtaa la rabaa laakiin qofkii haddiiba dabca ka galay wixii inuu dib ugu soo laabto niyaddii waxay ka dhigan tahay sida isagoo wixii dib u haysto oo qalbigiisa ay ka go-inba ayay lamid tahay marka ku noqon inta noqod qayb kamid ay noqonaysaa haddii dhinaca kale laga fiiriyana ninkii aad siisay markaad ka gadanayso waxaa imaanaysa nooc muxaabaad ah waa ninkaad faraska siisi maqaalinta looda aad siisay maqaalinta geel aad siisay waryaa war aan kaa gata haddaad tidhaahdo de xoogow wuxuu arkayaa inaad abaal u gashay oo jed ku leedahay oo neefkan haddii xaggaada uu ka soo jeeday kumaba gorgorin karaba a kumaba gorgorin karo oo maya iyo suuqa saas iyo kadaa iyo ma dhihi karo marka xoogo markaa tanaasul baa imaanoo wax buu ka tanaasuli qayb mida marka xoolihii aad sadaqaysatay baa kugu soo laabatay walaa tacud fi sadaqatika ey oo kale uu ku shabahay nabiga alayh isalaatu wasalaam marka sadaqadaas in lasoo ceshado xaaraan inay tahay tusaysaa inay xaaraan tahay waxay dhahaan waxaa niqaash dhex maray bayna alimaam ashaafici wa bayna alimaam axmed ibnu xambal sadaqada ku noqoshadeedu waa xaaraan iyo ma eh waa u karaahiye xaaraan ma gaadhsiisna axmed xadiidkan uu soo deliishaday uu nabigu yidhi faina alcaa'ida fi sadaqatihi kalkalbi yacuudu fii qayihi ay oo kaleu nabiga ku shabahay buu yidhi mantagiisa ku laabtay markaasuu shaafici raximahullah wuxuu yidhi haddii ay mantagiisa ku laabtay hadii lagu shabahay ay mantagiisa inuu ku laabto maka xaaraan baa inuu ay mantagiisa ku laabto maka xaaraan baa isku shabaha marka mushabihu mushabihu ay hadduu intuu manta mantagiisa ku laabto xaaraan miya maya oo foolxumo kale lakiin xaaraan maaha isaga xaaraan kama aha wakadalika hada markaasuu axmed kama harina wuxuu yidhi nabiga alayh salaam wuxuu yidhi laysa lanaa laysa lanaa mathalu suu ma lihiin annagu tilmaan xun ayuu nabiga alayh salaam yidhi ummadda nabiga alayh salaam wixii tilmaan xun lagu tilmaamo waxay tusaysaa waxa uu la yimi inuu yahay shay xaaraana oon banaanayn fasakata ashaaficiyu raximahullah waa amusay waa qancay waxaa weeyaan waa xiwaarka cilmigaa iyo isqancinta ay ku salaysan sharciga iyo cilmiga ku salaysan wey salafkana waa samayn jiray masaaisha waa laga niqaashi jiray waana la iska qancin jiray tajriix iyo isdhaawicid iyo wax iska sheegna lama socon jirin qof walbaba xaq u muraadinayaa xaquna ooma kala ahaynba in asaga afkiisa carabkiisa ay ku daahira iyo qofka kasoo horjeeda carabkiisa inuu xaqa ku daahiro ooma kala ahayn inuu xaqa u daahiro unbaa ujeedadooda ay ahayd haddii qofka kale uu xaqii iyo asiibo siday rabeen weeyaan daaladooda iyo baadidooda way heleen saasay ahaan jireen qala waxadaaniihi zuhayr bnu xarb abu khaythama qaala xadaanaa cabduraxmaan yani ibnu mahdi cabdiraxmaan bnu mahdi bn xasaan can malik ibn anasin abi cabdillahi alasbaxi bi hada lisnaad sanadkaa soo maray wa zaada wuxuu ziyaadiyey laa tabtacu ha soo gadanin faraskii wain acdaakahu walow haba kaa siiyo bidirhamin hal dirhame hal dirhama baa kaasiiye heshid ma raqiisaad ku heshideen faraskaada soo ceshid gacantaada kusoo noqonin xeradaada dib dambay ugu soo laabanin naam marka laakiin haddii ninka asaga uu ka gacantiisa ka baxo waa kugu soo laaban karaa yani ninkii maxduurkii wixii laga baqay ayay qaar culamada kamida leeyihiin waxaa lamida hadduu neefkii sadaqada gawraco oo hilibkiisa wax kaa siiyo ayadana dhib ma laha wixii sadaqa ku ahaa asaga adiga hadiyuu kuu noqonayaa taa iyaduna waxba dhimo laha waxaa kaloo lamida fima idaa maata wa anta min warahatihi hadduu qofkii qofkaan sadaqada siisay uu dhinto wax kaaga dhowna uusan jirin dhaxal ahaan dhaxal wuu kugu soo noqon karaa suwarkaas iyo way dhici kartaa qaala xadathanii umayatu bnu bistam qaala xadathana yaziid yani ibnu zurayc qaala xadathana aroox wahuwa ibnu lqasim can zayd ibni aslam alcadawi can abiih can cumar cumar ibn lkhadaab radia allahu canhu ardaah annahu xamala calaa farasin fii sabiili illah faras bu wuxuu ku bixiyey waddadii ilaahay liyuxtamal in la gaadiidsado oo uu qof ka faa'iidaysto fawajadahu faraskiia wuxuu helay cumar cinda saaxibihi saaxiibkii agtiisa uu ku joogo oo waqad adaacu isagana uu dayacay oo sidii la rabay in fardaha loogu qumo waa ka duwan yihin xoolaha kale farduhu waxay ubaa cinaayo khaasa si gaara in loo waxa la siinaayo iyo noloshooda iyo ilaalintooda iyo jirkooda iyo aad looga shaqeeyo oo idmaar waxa la yirahdo lagu sameeyo si uu dagaalka iyo oradka oga qayb qaato waa dayacay wa kaana qaliila almaal ninkaan nin xoolo yar buu ahaa oo munfarad iyo howlaha ka bixi karin umana baahanba inuu iskaba iibsado fa araada wuxuu damcan yashtariya inuu soo gato faataa rasuul allah sala allahu alay wasalam nabigu u yimid fadakara dalika lahu arrinkiibu u sheegay waxay shaki kaa gala in waxaa rabaa ahlulcilmiga aad weydiisay intaada ku dhex dhicin faqaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi laa tashtariha soo gadanin wain uctiitahu haba lagaa siiya bidirhamin hal dirhame hal dirham oo fidaa baa lagaa siiye fa ina mila alcaayidi ka ku noqon fii sadaqati wuxuu lamid yahay ka mathali lkelbi ina mathala alcaayidi ka ku laabanayo fii sadaqatihi ka mathali lkelbi buu lamid yahay yacuudu fii qayhi alaal w ay lagu shabahaan xaaraam wey salaada markii la tukanayo maxaa la yidhi iqcaau lkelbi baa la jira fadhiga sida eyga u fadhiisto ha u fadhiisanin markaad salaada tukanaysaan ayaa la yidhahdaa iqcaau lkelbi dayib tanna waxaa weeyaan kelkelbi yacuudu fii qay'ihi qofkii dhaqa diintii iyo cilmigii iyo shareecadii ku camalfali waayana xaaraan kabiiro uu ku dhacay mathaluhu ka mathali lkelbi baa layidhi ay buu la mid yahay in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath nacam وxadaثnahu iبn abi cmra qala xadaثna sufyaan can zayd bn aslam bhada اlisnaad غayra ana xadiiثa maliki wاroox yaa atamu ka taamsan wa akharu ka badan xadiidka hore ee mutaabacada soo maray min xadiidi sufyaan oo kale can zayd bn aslam riwaayadaas marka lannahu ninka la yihahdo ruux la yihaahdo yihahdo lqasim zayd bn aslam uu ka warinayaa riwaayadana sufyaan wey marka sufyaan riwaayadiisa laga taamsan yahay maalik iyo waxaa ismutaabicinaya ruux baa horreeyey ninka la yihahdo sufyaanna baa ka daba tegay waa mutaabiceeyey labadaasa ka xoog badan ka taamsan waa aktar ka fara badan qala xadaثna yaxya bnu yaxya qala qarأtu clى maliki can naafici mawla bni cumara an ibni cumar abdlahi can ibni cumara cabdullahi bn cumar bn اlkhadaab radia allahu canhuma ana cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu wa saxaabiyun can saxaabiyin laba saxaabi baa iska warinaysa waa riwaayat lwaladi can waalidihi wa riwaayat alasaaqiri can alakaabir ana cumar bn khadaab xamala calaa faras faras buu fii sabiili illahi ku bixiyey qof buu xumbaarsiiye oo siiyey fawajadahu wuxuu helay faraskii oo yubaacu la gaday fa araada an yartaaca inuu soo gatuu damcay fasa'ala rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam buu su-aalay can dalika arrinka faqaala nabigu wuxuu yihi laa tabtac ha soo gadeen walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaada ha ku noqon waa sadaqa ku noqosho xeeladaysan xeelad baad u samaysay dadka qaar xoolahay bixiyeen ayaa la weyn oo u yaqaanaa waa dir heblaadi waa firka hebl marka inuu xeelada iskaga reebo ayuu jecel yahay qofka wax iska siiyo ilahay dartii haddaad u bixisay wixii ila dartii u bixisay waxaa rabaa qalbigaada iyo niyadaada inaad ka goysaa la rabaa oodan innahaba yaraatee waxbu dambaba aadan ka fikirin waxaad ku bixisaa ka fiican iyo meeshaad ku bixisay waxadaanaahu qutayba bnu saciid wa ibnu rumxin maxamed ibnu rumxin ibn lmuhaajir jamiican can ilayth ibni sacdin xa waxadaana almuqadamiyu wa muxamed ilmuhanna qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqataan xaw xadaanaa ibnu numayrin qaala xadaanaa abi xaw xadaanaa abubakr bn abi shayba qaala xadaanaa abu sama kulhm an cubayd اlahi kilahuma an naafic an ibni cumara an الnabiy sal slam bimili xadiidi mali mali xadiidkiisa oo kale weli mutaabacadii baa uga socota ayb qala xadaana ibnu abi cumar laakiin mutaabacadan tan dambaa mutaabaca qaasira wey raggii la mutaabicinay meesha kama muuqdaan soo saa maaha roox kuma jiro meeshan oo day riwaayadaha hore iskugu imaadeen marka waa qaasirah qala xadathna ibn abi cumara maxamed ibnu yaxya wa cabd bnu xumayd walafdu lcabdin qala akhbarana cabdrazaq ibn hamaam qala akhbarana macmar ibn rashidin an zuhri an salimin ibn cabdillah an ibni cumara ana cumar bn khadaab xamala calaa farasi fi sabiil lah ayuu ku bixiyey fi sabil lah buu ku bixiyey sabil lah wa iclaa kalimat illah in diinta ilahay la kor yeelo shareecada ilaahay ay kor noqoto uma ra'aa wuxuu arkay tubaac faraskii oo la gadaayo faaraada an yashtariya inuu soo gato fasa'ala nabiya sala allah alay slam faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam laa tacud fii sadaqatika yaa cumar cumarow sadaqadaada ku noqonin buu yiri laa tacud fii sadaqatika yaa cumar marka tas buu ola hadlay nabig alay slam tanoo kale maabaalo aqwaamin iyo waxba muna dhihin nabiga muuna soo marin isagii istiftay aheed oo masalo weydiin nabigana waa u jawaabay baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimu rajuuci arrujuuc noqodku fi sadaqati lagu noqdo walhibati iyo waxaad bixisay bacda alqabdi qofkii aad siisay markuu la wareegay kadib qabla alqabdi intaada siinin ee hindisayso inaad siiso waad ka noqon kartaa laakiin haddiiba lagaa qibdooday oo lagaala wareegay kuma noqon karto ilaa maa wahabahu liwaladihi qofka waxuu ilmihiisa iyo waladkiisa u siiyey wain safala haba hooseeye wain safalada waxaa weye walad waladu sulbi iyo waladulwalad intaba awlaaddaadii bay soo gelayaan ilmaha dhashay kaa dhashay waxay sii dhaleen furuucdaadii kuwa iyagaa wixii aad siisay waad ka soo ceshan kartaa anta wa maaluka liabiika buu nabiga alay slam adiga iyo xoolahaadaba aabbahaabaa iskii yaa ina leh ninkii calaacaley yir aabahay xoola uga qaatay oo kalea uga qaatay wuxuu yidhi adiga iyo aabbahaaba adiga maalka xoolahaaba aabbahaabaa ina leh buu yii nabiga sala allah alay wasalam ilaa maa wahaba liwaladi wa insafal xadiidka asaga hadda turjumadaasi kuma imaan doona xadiidkan sunanka ayuu ku sugan yahay in sadaqada hediyada qofka inuu soo ceshay ilaa liwaalidi ala waladi waladi waladki wuxuu siiyey mooyane oo waalidka wuxuu siiy kusoo xushan kara waalidkiisa ilmihiisa kuso xushan kara soo aroortay riwaayadaas qala xadathanii ibrahim bnu musa arazi wa isxaaq bn ibrahim qala ahbarana ciisa bnu yunus bn abi isxaaq asabeeci qala xadathana alawsaaciyu cabdiraxman bn camr ashami imam sham can abi jacfar muxamed ibnu caliy abi jacfar jacfar aabihiis jacfarka waa jacfar saadiq ninki la dhihi jiray can abihi abihi muxameda maxamed lbaqir ibnu caliy zayn alcaabidiin ibnu xusein ibnu caliy bin abi aalib ahlu beyt rasuuli illahi wey ah, jacfar bnu muxamed ibnu aliy ibnu xusein ibnu caliy bin abi aalib wey an ibn musayib saciid bn musayib an ibni cabaas cabdullahi ibnu cabaas ibn cabdilmuطalib ana nabiya sala allah alيh waslama qaal mathalu ladii kii tilmaantiisu yarjicu noqonaya oo soo ceshan fii sadaqati ku noqon ka mathali kelbi ay lamid yahay yaqii u mantagi uma yacuudu fii qayhi ku noqonayo fayakunu dib u cuna ayuu lamid yahay oo wax laga yaqyaqseedo oon qurux fawaax aad u farxun wey marka xabalka inuu camal xun yahay bay tusaysaa wixii aad bixisay hana sheeg sheegin qofkaad siisayna ha ku dhibin hana soo ceshanin intaasba aadaabta waxay ka mid tahay qofka waxbasanaya la raba inuu ilaaliyo hadduu sheeg sheego oo mar walba wuxuu bixiyey u dha waxaas waxaasaan ku siiyey iyo ma banaana oo wax wanaagsan maha hadduu qofka ku dhibo wixii wuu siraya wuuna dhibayaa iyaduna waxa weeyaan sadaqadii waa buraysaa laa tubdilu sadaqaatikum bilmani wاlأda وxadaثnahu abu kurayb mxamed بn اlclاء alhmdani qala akhbarana ibn mubarak cabdالlah ibn mubarak almarwazi can اlawزaaciyi qala samictu mxamed bn caliy bn xusein baan maqlo yadkuru bhada isnaad naxwa qala وxadaثanii xajaaj bn shaacir xajaaj ibn yusuf الthaqفي abu mحamed الshaacir qala xadaثna cabdالsamd ibn cabdالwarith qala xadaثna xrb bn shadاad qala xadaana yaxya whu min abi kahiir alyamani qala xadaanii cabdiraxman bnu camr ana muxameda muxamed ibni faatimata faadima wiilkeedii ahaa binti rasuulillahi rasuulka ilaahay gabadhiisii faadimo aheed wiilkeedii muxamed ahaa yaa xadaho u warramay bi hada isnad xadiiihim faatima binti rasuulilah wiil maxamed la yihahdo oy dhashay mubaasharat ma jirto xasan iyo xusein iyo muxsin yay ahaayeen wiilasha faaduma oo muxsinku waa saqiiray waxaa farcamay oo tarmay xasan iyo xusein waa midka ahlubeytka iyo asharaafta iyo ku abtirsadaan labada ku abtirsadaan wey xasani iyo xuseyni wey labadaas ku abtirsadaan asharaafta ahlu beyt rasuulillah laakiin moxamed faadma ay dhashay ma jiro moxamedkan marka waa moxamedkaa sanadkaa hore kusoo maray waxaa loo nisbeeyey jaddatu abiihi waxaa loo nisbeeyey jaddatu abiihi aabihii ayaydiis waa jaddat laclaa weeyaan oo moxamedkan waa moxamedulbaaqir ibnu caliy zayn alcaabidiin caligaas ayaydiis bay yaa waxay ahayd faadimo tooska ah leanna waxay dhashay xuseyn bay dhashay marka maxamedulbaaqirkuna ayeydiisii labaad bay noqonaysaa marka nisbadaasi in ayaydaadiisa labaad eh, hooyo gabadh wiilkiisi la dhaho ama wiilkeedii la dhaho wax dhibaataa ah ma laha leanna qofku usuushiisa oo idilba waa tirsadaa oo walad buu u yahay furuucdiisana waalad buu u yahay wain safiruu asuushana waa ina calow haba sareeyaane marka muxamedka waa moxamed albaqir ibnu ali zayn alcaabidiin ibnu xusein sibn rasuulillaah ibnu caliy bn abi aalibin radia allahu canhum jamiica qala waxadatanii haaruun bnu saciid alayli wa axmed bnu ciisa qaala waxay yidhahdeen xadaanaa ibnu wahbin cabdullahi bnu wahb almasri qaala ahbaranii camr wa ibnu xaarif can bukayr alashaaji anahu samica saciid lmusayib buu maqlo yaquulu leh samictu ibna cabaas baa maqlay radia allahu canhuma yaquul isagoo leh samictu rasuul allah nabiga alayh salaam baa waxaan maqlay yaquul isagoo leh inamaa mathalu ladii kii tilmaantiisa yatasadaqu sadaqa la bixi bisadaqati sadaqo uma yacuudu fii sadaqati diba ugu noqon ka mathalilkalbi ay buu lamid yahay yaqiibu mantagi uma yaakulu qay'ahu mantagiisa dib u cunaayo uu lamid yahay qaala waxadaanaahu maxamed ibnu muhana wa maxamed ibnu bashaar kaana ka farasay rihaab buu dhihi jiray axmed xaafid ibn xajar raximah llah fi taqriib tahdiid kaana ka farasay rihaan yani laba nin oo waxay ahaayeen saaxiibo ah isku mar bay dhasheen isku meel bay ka soo jeedeen isku meel bay isku meel bay ku dhinteen isku waktina way dhinteen labadoodana waxay sheekh u yihiin mubaashir ah a'imada lixda ah bukhaari waa ka dhegaystay muslim wuu ka dhegaystay labadaba abu daawuud toos ba uga dhegaystay ninka la yihahdo tirmidi iyo nasaa-i maajah mubaasharatan oo biduuni waasita qaala waxay yidhahdeen xadathana muxamed ibnu jacfar gundar ayana sheekhooda sidaas wariyaan maanaystiisa waa gundar oo ibnu jurayj cabdilmalik baa gundar u bixiyey gundar qofka shaqabka ee xoogo yar fadaq ah ayaa gundar la yidhaahdaa wixii xalqa la joogo hadalkii xoogo yar hadal hadlay uskud yaa gundar buu ku yidhi waa lagu dhajiyeyba ardada iyo xerta iyo askarta iyo magabixin iyo naanaysbixinta way ku dheereeyaan ayib marka gundar maalintaasa lasoo raacay qala xadathana shucbat bnu lxajaaj alwasidi samictu qataada yuxadiثu can saciid bn musayibi can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam anahu nabigu qaal alcaa'idu fii hibatihi hibadii uu bixiya qofka ku noqday kalcaa'idi fii qayi buu lamid yahay qala waxadathanahu maxamed bn muhana alcanazi abu musa xadathana ibn abi cadiy maxamed bn ibrahim can saciidin saciid bn abi caruba can qataada ibn dicama sadusi bihada isnaad milah qala وxadaثna isxaaq بn ibrahim alxandri bn rahawayh akbarana almakhzumiy almuqira bn slma xadaثna whayb bn khalidi qala xadaثna cabdالlahi bn dawus can abihi dawus bn kaysan can ibni cabasi radi allahu canهuma can rasuli اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam qaala rasuulku wuxuu yihi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi ay yaqiu mantagi uma yacuudu ku noqon fi qaybu lamaya intaasoo axaadiida way iswada xoojinaysaa musanifka imaam muslim dhaqankiisaana sidaa ah inuu kuu jimleeyo wax allaala wixii isku mawduuca hal meel buu kuu keeni kuguna soo celin maayo dibdama kugu soo celin maayo waa naadir inuu soo celiyo marka m way sahlan tahay marka inaad raadiso axaadiis fi saxiix muslim ku sugan meesha mawduucooda ah wmadaanu madaanu axaadiidi eh, fi lkitaab inaad hesho way iska sahlan tahay bikhilaafi lbukhaari raximahu llah bukhaari istibaadkiisa iyo daqiiqnimadiisa caadi may ahayn isagu waxa weeyaan hal xadiid yuu meelo badan kusoo celcelinayaa isaga oo ma yustafaadu min alxadiid raacraacayo oo u baabaysanayo meelaha qaar marka waa istinbaad oo daahira meelaha qaarna waa istinbaad khafi ah oo qarsoon weeyaan wax qarsoon oo qofkuuna fahmi karin ayuu xadiidka maaratay u baabaysan oo kusoo celinaya meelaan aan madaantiisi iyo malihiis ahayn ayuu keenayaa <clears throat> baabi karaahati tafdiili bacdi lawlaad caruurta qaarkood in laga fadilo fi lhibati hibada can bacdi marka kale marka carruurtaada wax wax siinayso <clears throat> inaad kala fadliso kuwana aad wax siiso kuwana aadan siinin ayaa karaahiye waxaa laga hadlaa waxaa weeyaan alhiba almutlaqa hibada mutlaqa ahee eh sabab aan lahayn laakiin midda sababta leh ee duruuf iyo xaajo la socoto taa iyadoo qof walba iyo darfigiisa iyo xaajadiisa la fiirinaya mid baaba aroos u baahan oo in loo guuriya u baahan kanaan loo durbaantumi oo loo aroos waxeen oo loo alaabgadi oo la dhisi oo reerka loo dhisi kaana waktigiisa markuu gaaro asagana wax lala qaban e ilaa wa ilaa kan haddaa kiu kale aan ma dhehaysid kubaba jiran oo xanuunsan oo isbitaal u baahan kaasaa maanta isbitaal la geen kagana hadduu dhaco oo xanuun iyo wax saas kale waa mudan yahay wahaakadaa sidaa weyn laakiin hadday tahay xoogow uun mid ka mida uun promotion la siinaayo oo wax kore uun la siinaayo kuwa kale aan la siinin uun laska siinaayo kuwa kalena isha ay ku fiirinayaan taas waa midda la diidan yahay cilada iyo xikmadana xadiidka baan ka dhex heli doonaa qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can bni shihaab azuhri can xumayd bin cabdiraxmaan wa can muxamed binu nucmaan binu bashiir isaguna yuxadithaani labadaba way ka warramayaan ibnu shihaab iyo xumayd bin cabdiraxmaan malik baa ka warinaya labadaba moxamed binu nucmaan bay ka wariyay ibnu bashiir ibnu sacd yuxadithaanihi labadaasaa ka waramay can nucmaan binu bashiir buu ka wariyey annahu qaala wuxuu yidhi nucmaan can nucmaan binu bashiir marka waa ibnu shihaab azuhri wuxuu ka wariyey xumayd bin cabdiraxmaan iyo moxamed binu nucmaan binu bashiir yuxadithaanihi ah, can nucmaan bin bashiir buu isaga kasii wariyay aabihiisa maxamedkaas annahu qaala wuxuu yidhi ina abaahu aabihiis oo ah bashiir binu sacd alansaari ataa bihi nucmaankanuu la yimid oo soo qaaday rasuulallahi buu u keenay sala allah alay slam wiil yar oo nucmaan la yidhaahdo oo ansaaru rasuulillahi kamid a ah. nacam wiilkii buu soo qaaday nabigu u keenay alayh isalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi inii anigu naxaltu ibnii wiilkaygan haadaa ee kana waxaan siiyey oon hadiye u siiyey hulaaman adoon kaana lii ani aan lahaa yaan hadiye u siiyey oon gaar u siiyey mahraati ka noqonaba allow faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yidhi akulla waladika carruurtaada dhammaantood naxalta uma siisay midil haada kan oo kale ilan baahi gaarahoo kan haysa ma jirto oo loo siiya adoon waa mutlaqun qofkan umaad la jeclaatay inaad si gaara ah wax ugu sadceliso ma wada siisay faqala wuxuu yidhi laa maya faqaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yidhi farjichu celi celi buu yidhi esho addoonkaadi haddaad u simaynin wax duruuf oo gaar ahood kala siinaysa maba jirte leannahu addoonkaa isaga siismadeeda waa un wax gaar ah mutlaqa weeyaan cesho buu yidhi nabiga calayhi salaam haw kala xanin carruurtaadee وxadثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarna ibrahim بن sacdi عan iبn شihaabi عan xumayd بn abdiرaحman xumayd بn cabdiرaحman saddexdaba waa zuhriyiin ibrahim بn sacd ibnu shihaab xumayd bin cabdiraxmaan wa moxamed binu nucmaan can nucmaan binu bashiir bay ka wariyeen qaala inuu yidhi ataa bi abi aabbahay baa ila yimid ilaa rasuulilah nabiga alay salaam uu ii keenay faqaala wuxuu yidhi innii naxaltu ibnii haada wiilkaygan waxaan siiyey ghulaaman addoon faqaala nabigu wuxuu yidhi akulla baniika carruurtaada wiilashaada naxalta anxalta ma wada siisay qaala laa qaala wuxuu yii farduhu celi buu nabiga aleyh isalaatu wasalaam waxaddathana abubakr bin abi shayba waisxaaq bin ibrahim wa ibn abi cumara an ibni xadana qutayba bnu rumxin an layt bni sacdin xa xadanii xarmana bn yaxya abarana ibn wahbin qaala abarana yunus xa xadana isxaaq bn ibrahim cabd bn xumaydin qaala abarana cabdrazaq abarana mama kulhm an zuhri bhada isnaad ama yunus wa macmar ayagu fa fi xadiiayhima waxaa ku sugan oo fa fi xadiiihima waxaa ku sugan akula baniika wiilashaada dhammaan ma warsiisay iyo awlaadaka labadaba waa laba lafdi wfii layi wbnu cuyayna akula waladika acطayta kula waladika ma siisa wiiladaadoo dhan banika iyo waladikana waa isku mid un laana waladika laftirkeedu waxaa weeyaan mufrad mudaaf ilaa macrifa cumuum awlaadeeda o dhan baa laga eed loo jeedaa w riwaayat leyt can moxamed bn nucman wxumayd bn cabdiraحman ana bashiiran ja bn nucman buu la yimid xadaana qutayba bn saciid qala xadaana jariir bn cabdilxamid an hishaam bn curwata an abih qaala qaala nucman bn bashiir ba wuxuu yidhi qaala waqad acdaahu abuuhu ghulaaman aabihii baana wiil siiyeye faqaala lahu nabiyu nabiga alayh salaam baa wuxuu ku yidhi nucmaan aabihii oo bashiira ma hada alghulaamu nucmaanka laftirkiisi wey nucmaankii o addoonkii la joogo ma hada alghulaam qaala acdaanihi abi aabahay baa i tii horena waxaa tas marka labada way dhaca isagoo addonka la jooga laba imaday bashiiroo ordila waa kan maqhraati ka noqone acdaanihi abi aabahay baa i siiyey qaala fakulla ikhwatik ikhwatihi qaala fakula ikhwatihi walaalihii oo dhan cadayto ma siisi adka mukhtasar waa la gaabiy xadis gaaban waa soo gaabiyey bashiir baa yimid wuxuu markhaati ka aho wiil kalaan siiyey markaasuu la hadlay toos bashiir oo la hadlay nabigu fa kula ikhwati dhammaantood acdayto acdayta kula ikhwatihi ma wada siisay kamaa acdayta haadaasaad kan u siisay qaala laa maya buu yidhi qaala faruddahu cirbi marka xaddathana abubakr bin abi shayba marka haddii waxaan aad hadiyada iyo beesheedii munaasabkeed ay ku dhici weydo oo ay meel waraysanen waad eshin kartaa celin kartaa wuu soo celiyey gaar ahaan waalidka meelaha loo daliishada way soo gelaysaa iyaduna xaddathana abubakr bin abi shayba qal xaddathana cabaad bin alcawaam can xusein can ashacbi xusein bin cuثmaan can shacbi camr bin sharaaxiil qala samictu nucmaan bn bashir xaw xaddathana yaxya bnu yaxya walafdu lah ahbarana abulaxwasir can xusein can shacbi can nucmaan bn bashir qaal tasadaqa abi aabahay baa wuxuu sadaqaystay calaya korkayga bibacdi maalihi xoolihiisa wax kamid ah hadiyuu siiyey fa qaalat ummi hooyaday baa waxay tihi camra bintu rawaaxay ahayd nucmaan hooyadiis cabdullaahi bnu rawaaxii shaacirka ahaa ee nabiga gabyaagiisi ahaa shaaciru rasuulilah qiimaha badnaa cabdullahi bnu rawaaxa ayay walaalahayd camra bint rawaaxa shaaciru rasuulilah khalluu bani lkufaari can sabiilihi waa kii dhihi jira wa fiina rasuulu llahi yatlu kitaabahu isagana abyaadi shecro badan faqaalad ummii hooyadayba waxay tidhi camra bintu cabdiraxmaan camra binti rawaxa laa ardaa raalli ma noqonayo wiilkan muddo badan bay daba socotay l wiilkayga si gaara usii annaga ba haddaan nahay wiilkayga si gaara wax igu sii bah kalaa jirtay marka wiilkeeda in hadiyo gaara iyo xoolo gaara la siiyay in badan daba socotay isagana waa ka maagayo saa mari doono marka waan siiyey buu yidhi markuu soo wareegtay maskaxdiisa oo uu yidhi waan siiyey ee haddana ka hari weyday laa ardaa ka raadli noqon ma ogeli raadi kumihii waan siiyey un xataa tushhida rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ilaa nabiga aad ka makhraati geliso hadalkeedaasi ay nabiga calayhi salaam makhraati geli tiri masaladan sharcigaha ka soo baxday oo ah icdilu bayna alawlaad ayaa kasoo baxday marka hore waxay islaheed makhraatiga adkayso oo nabiga haddii loo sheego kama noqon karee laakiin waxaa ka soo baxay waxayna filaynin faindalaqa abi aabahay baa ila tagay ila nabiyi nabiga alayh salaam buu iigey liyushidahu <clears throat> alay calaa sadaqati sadaqadayda inuu nabiga u makhraati geliyo wiilkaa markhaati ka o waxaan siiyey addoonkani faqaala qaala lahu rasuulu sala allahu alay waslam baa wuxuu ku yidhi afacalta ma samaysay haadaa siismadan oo kale biwaladika awlaadaada kullihim dhammaantood biwaladikadaasi mufrad maaha mufrad mudaaf ilaa macrifa jamac mu mufaydeya awlaadaadii kullihim dhammaantood <clears throat> ma wada siisay dhammaantood ma siisay <clears throat> qaala laa maya buu yidhi kan unbaa si gaar hooyadii uga codsatay un siiyey qaala nabigu wuxuu yidhi ittaqu llah ilahay ka cabsada waadiluu cadaalad u sameeya fi awlaadikum caruurtiina cadaalad u sameeya kuna waxaa siina kuna waxlaanaa ka dhigin haddayna waxay u qaybsami karin waxaad hayso si guud guuduun ugu maamul oo hawshooda gacanta ogu hay fa rajaca abi aabbahay baa naabtay fa radda tilka sadaqa sadaqadii waa ceshaday dib u ceshaday marka waa arrinan banaanayn cadaaladii bay ka hor imaanaysaa waana marka taxriim bay faa'iideynaysaa qaarkaad baa kareeya culamadu yidhi inay taxriir faa'idaysana waad arki doontaa laa ashhadu calaa jawr jawr iyo dulmi uu ku tilmaamay nabig aleyh isalatu wasalaam <clears throat> qala xadathana abu bakr bn abi shayba xadathana caliy bn musir an ibn xayaanin an shacbi an nucmaan bn bashir xaw xadathana moxamed bn cabdillahi bn numayr walafdu lahu qala xadathana moxamed bn bishrin qala xadathana abu xayaan ataymi an shacbiyi caamir xadathani nucmaan bn bashir ana uma hooyadiis binti rawaxa ahayd camra binti rawaxa saalad waxay weydiisay abaahu aabihiis oo bashiira bacd almawhibati hibo qaar ka mida oo min maalihi xoolihiisa uu ka hibayni libniha wiilkeedana si gaara ah u siin bay codsatay ay tiri wiilkeeda si gaara ah waxaa raba xoolahan reer bashiir baa iska lada korka inaad ka guud ka guud maraysa iska dhaafe si gaara ah haddaan bah bah camra ah inaad wiilkeeda waxyiisiisa u aqbato yaa rabaa faltawaa waa meermeeriyey bihaa camra sanatan buu meermeerinayay haweenna hadda ka harimaayaan kol waxay maagaan siday u wadaan u wadaan waa inay kaa keenaan oo kaa dhalaan sanad buu isaguna meermeerina iyaduna ay un maaratay munaasaba kastaba ay dudaba socotay uma badaa lahu waxaa u daahirtay inuu wax iska siiyo faqaalat waxay tihi laa ardaa raadikumiih markuu yiri ogow waan siiyey wiilkaadi de sii aad laheyd yaa waxay tihi maya kuma qanco xataa tushhida rasuul allah ilaa nabigaad ka maqraati gelisa calayhi salaatu wasalaam calaa maa wahabta libnii wiilkeen waxaad ku hibaysay waxaad nabiga u sheegtay kama noqon kartaa dhow <clears throat> fa akhada abi biyadii gacantu i qabtay waana yowmaidin ghulaam wiil yar baan ahaa awal mawluud min alansaari bacda alhijra buu ahaa hijradii nabiga alay salaam markuu nabiga soo haajiray ilmihii ansaar u dhashay ugu horreeyey buu ahaa xagga muhaajiriintan ayuu ahaa ya markuu hijrada nabiga imaada muhaajirkii u horreeya dhashay kee ahaa cabdullaahi ibnu zubayr buu ahaa ibn alcawaam dayib marka min sikaari saxaabay kamid noqdeen marka waana ana ghulaamun fa ataa rasuula allahi sala allahu alay wasalam buu u yimid aabbahay oo iwada faqaala wuxuu ya rasuula allah ina umma haada ninkan yar een wada nucmaana hooyadiisa binta rawaaxata rawaaxo gabadhiisii aheed ina rawaaxo aheed acajabaha waxaa cajab geliya oo jeclaatay an ushidaka inaan adiga rasuul allah ku marageliyo ala aladii wixii aan wahabtu libniha wiilkeeda u hibeeyey in adiga aad goobjoog u ahaato ayay codsatay oo jeclaatay oo cajab geliyey faqaala rasuulullahi nabiga alayhi salam isaga baa su-aal loo qaatay yaa bashiir <clears throat> bashiir ibnu sicadow alaka waladun ma leedahay caruur <clears throat> siwa haadaa kan aan ahayn ilma aan kan ahayn ma leedahay qaala nacam habi faqaala wuxuu yidhi akulu lahum dhammaantood wahabta lahum uuhibaysa midla haada kan oo kale qaala laa maya buu yidhi qaala falaa tushhidnii ha imana gelinin idan saaba warku hadduu yahay fa inii laa ashhadu mara u noqon maayo ka maraati kici maayo calaa jawrin dulmi eh dulmi kama maraati kacayo ah. والذين لا يشهدون الزور waidaa maruu bilagwi maruu kiraama reer waa maana awliyada iyo saalixiinta shay makhraati kama noqonays mara kaale ii noqon kama noqonayo meel oo maarata aan wanaagsanayn iyo wax aan fiicnayn haddii lagu mara gashado maya baad kuma jiri kuma jiri kamana marakacaysa hadhow mana soo galayso waciidkii ilahay uu yidhi arrintuu ilahay subxaana wa uu yidhi walaa yaaba shuhadaau ida ma ducuu walaa yaaba shuhadaau jawr anay kama maqnaati kacay marka nabigu waa diiday alay hada wuxuu daliil u yahay inay tahay xaaraam ay tahay xadathana ibnu numayr maxamed bn cabdillahi qaal xadathanii abi cabdullahi bn numayr qaal xadathana ismaaciil bnu jacfar can shacbi can nucmaan bn bashiir ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalam qaal alaka baruun siwaah ma leedahay caruur aan asaga ahayn qaala nacam buu yidhi ha qaala fakullahum acdayta ma siisay mil hada kan oo kale adoona ma u qaybisay qaala la qaala falaa ashhadu calaa jawrin marati ka noqon mahayo jawr icdiluu bayna awlaadikum u cadaalad sameeya hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiin si siman ugu cadaalad sameeya ahlulcilmiga qaar ba waxay leeyihiin wiilasha si siman gabdhuhuna sida dhaxalki baa lagu wadiyo lidakari milu xadi lunhayayn ayaa la samaynayaa lakiin xadiidku waa ilaaqay baab lhiba iyo baab lmiraana qiyaas maca alfaariq weeyaan furuq badan baa udhexaysa marka inaan la kala qaadin wey qala xadathana isxaaq ibn ibrahim akbarana jarir can caasim alaxwar ibn sulayman can ishacbiyi camr bn sharaxiil can nucmaan bn bashir ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala libnihi liabihi abihi buu ku yidhi nabiga alay slam ba liabihi yani abi nucmaan nucmaan aabihi oo bashiira wuxuu ku yidhi laa tushhidnii calaa jawrin dhulmahay marhati gelin qala xadathna mxamed bn muhanى qala xadathna cabdاlwahaab athaqafi wcabdاlaclى xaw xadathna isxaaq bn ibrahim wayacqub adawraqi jamiican can ibn culayata ismaaciil walafdu lah walafdi yacquub qaala marka ismaaciilkaas kii hore haddaan soo maray ma aha maray ma aha qala xadathna ismaaciil bn ibrahim can daawud bn abi hindin an shacbi an nucmaan bn bashiir qaala indalaqa bi abi aabahay baa ila tago kaxeey yaxmiluni isagoo xumbaaraya ilaa rasuulila marka marra gacantuu waday marra wuu qaadayaba aan soo maray biyadihi ilaa rasuulillah nabigu iigeeyey faqala wuxuu ya rasuul allah ishhad maka maraatay ka canii qad naxaltu nucmaan inaan siiyey kada wa kada min maalihi xooley waxa waxaasaan siiyey waan soo maray waxaa hadda ibhaamiyey addoon buu ahaa fa wuxuu yidhi akulla baniika wiilashaada dhammaan qad naxalta ma siisa mila maa naxalta nucmaana wuxuu nucmaan siisa oo kale qaala laa qaala faashhid calaya hada hayrii qof aniga ahayn ka maraati geli maraati geli yidhi uma qaala wuxuu yidhi ayasuruk cilladii waata marka maxaa carruurta in lakala fadilo ama lakala siiyo loo diidan yahay waa cadaalad darahade kow tan labaadna carruurtaada inay ku sinaadaan sooma rabti xagga biriga haa waxsiinta iyo dhaqaalayntuna ha ku sinaato waa saas ayasuruka ma ku farax gelinayaa ma jecesh an yakunuu inay ahaadaan ilayka xaggaada fi lbiri ubaarifal kasta waa inay ku sinaadaan sooma rabtid qaala bala qaala falaa idan ha kala fadlin ha kala fadlinin kuna waxbarashaad geysa kuna waxbarasha ka dhigtay kuwa aad u guurisay ku kale waa ka diiday ayib kuwa waxbaad siisay dheeraada ka kale axmed binu cuhmaan annawfali qala xadathana azhar qala xadathana ibnu cawn can الshacbiy can nucmaan bn bashiir qaala naxalanii abi aabahi baa wuxuu i siiyey nuxlan siismo caiya uma ataa bi wuxuu ila tegay ila rasuulilah nabigan yushida inuu marati geliyo isagoo xaqiijinayo dalabkii hooyadiis faqaala wuxuu yidhi akula waladika acdaytu haadaa ma siis qaala wuxuu yidhi laa maya qaala alaysa miyaanu ahayn turiidu kaa dooni minhu dhammaantood albira baari noqoshada inay mila maa turiidu min hada kan waxaad ka doonaysa oo kale ay kuu noqdaan qaala bala qaala fa inii laa ashhad markhaati ka noqon maayo qaala ibnu cown faxadatu bihi muxamedan baan u sheegay faqaala inamaa taxadahnaa anahu qaal waxaan ku sheekaysanaa inuu yidhi nabiga alay salaam qaaribuu dhexdhexaysta bayna awlaadikum qaaribuu bayna awlaadikum carruurtiina isku dhadhaweeya riwaaya nusakda qaar qaari qaari nu oo nuun ah muqaarana xiriiriya oo ha sinaadaano qaala xadathana axmed ibnu cabdillahi bnu yunus qaala xadathana zuhayr xadathana abu zubayr can jaabirin qaal qaalat imraatu bashiir ba waxay tihi camra binti rawaxa an xilsii ibnii wiilkayga ghulaamaka addoonkaaba sii waashhid lii rasuula allah nabigana ii marhaati geli calayhi salaam faataan rasuula allahi buu u yimi sala allahu aleyh waali wasalam faqaala ina ibnata fulaan inay hebel waa inan rawaaxee sa'alat lii waxay i weydiisatay iga codsatay an anxala inaan siiyo ibnaha wiilkeedii nucmaan ghulaamii addoonkayga waqaalad waxayna tihi ashhid lii ii marhaati geli rasuula allahi ha ii ogaada arrintaas faqaala lahu nabiga ala slam ba wuxuu ku yidhi alahu ikhwa walaalo ma leeyahay kale qaala nacam haa qaala afu kullahum dhammaantood kullahum acdayta ma siisi midl ma acdayta waxaa siisay qaala laa qaala falaysa yaslxu hada arrinkaa ma wanaagsana wa inii laa ashhadu ilaa calaa xaqin waxaan xaq aheena markhaati ka noqon mahayo bu nabi sala allah alay waslam baab alcumraa alcumraa buu ku saabsan yahay alcumra waxaa la yidhaahdaa alhibatu almuqayada bilcumri alhibatu almuqayada bilcumri qof baad hibo siisay laakiin waxaad ku dabartay oo ku xidhay intuu nool yahay a laka hada daar maacishta intaad nooshahay hadduu ku daro maacishta walicaqibikana way jirtaa iyaduna iyo inuu iska idlaaqo saddexdaa ra'yo buu u jiraa masaladaas ayada ah cumrada la yidhaahdo cuqbaana waa jirtaaye oo mxuu ahaa ruqba ruqba alcumra iyo ruqba baa jirta muraaqaba ruqba xadana yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى maliki عn iبn شihaabi cربي سلمة بn cabdالرحman عan jabir بn cabdالlahi iبn cmr بn xarama الsulmi radي الlahu عanه ana rasuul allah nabiga alayه الslam qaala wuxuu yidhi ayumaa rajuli nin allah ninkii umira la cumri siiyo cumra cumro la cumri siiyo hadiye iyo shay baa la siiya cumrigiisa lahu asaga iyo walicaaqibihi carruurtiisa wuxuu yidhi adigaa iskale intaad nooshahay haddaad dhimataan carruurtaadaas yaad ku jiri gurigan ayuu yidhi lahu walicaaqibihi fa inaha liladii kiibaa baa iskale ucdiyaha la siiyey kii la siiyey un baa iskale laa tarjicu ku noqon mayso ila ladii kii acdaahaa siiyey dib ugu noqon mayso waxaa la dhaha alcumra jaa'iza way fushay fushay imaan doonta laakiin hadduu yidhahda laka maacishta intaad nooshaa guriga kujir uu ku joojiyo asaxiix culamadu waxay rajaxayaan qaar kamid a inay tahay masaladaasi caariya caariya hayru madmuuna waa caariya gurigan iskaga iskaga jir intaad nooshahay ood wax ka helaysa iska joog iskaga degarow kiralaan ku jir ayuu qofka yidhi markuu dhinto waa kasoo ceshan karaa waa caariya laakiin hadduu laka wali caqiibika ku daray adiga iyo faracaada intaad haddaad dhimatana faracaada ku jiri taas waxay noqotay hadiyo la qibdooday soo ceshasha ma jirto ma soo noqonayso hadduu kaa dhinto dadkii dhaxalkiisa laa markaaba xoolihii dhaxlayo ku laaban mayso laa tarjicu ila aladii acdaaha kii bixiya ku noqon mayso maxaa yeelay liannahu ninkan mucmirka ee wax cumri siiyey acdaa wuxuu siiyey mucmarka cadaan siismo waqacad dhacday fiihi dhexdiisa almawaariiu dhaxalkii dhaxal baaba markiiba galay saasuu dhintaba dhaxalkiis dadkii lahaaba tarakadii isku imaanayo ku habsanay marka kuusogormi kuusoo xoolaha la rag ku wareegeen marka marka horeba hadallada iska ilaali oo xoolahaada meelaadan niyad iyo bixin aadan oola jeedin ha ku fasahadin itaqu laa tufsiduu xawliba fasahadinna imaan doonta xadana yaxya بن yaxya ومحمد بن rubxin qaala ahbarana leyth ibnu sacdin xa xadana qutayba bnu saciidin qaal xadana leyth an bn shihaab carabi salam bn cabdiraxman can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma anahu qaal samictu rasuul allah nabiga alay salam baa maqlo yaqulu le man acmara rajula ninkii qof ama nin cumrisiiya cumraa cumrisiin intaad nooshahay iyo muddata xayaatika ku jir markaasuu wuxuu ku daray lahu asaga iyo walicaqibihi tarankiisa wuxuu faraciisa ah faqad qadaca qawluhu hadalkiisaas wuxuu gooyey xaqow xaqiisa fiihaa uu shaygan ku lahaan lahaa hadalkiisaasaba jarayba wahiya liman ucmira qofkaas la siiyey iyo walicaqibihi faraciisaa iskale gayra ana yaxyaa qaala fi awali xadiidi ayuma rajuli ucmira cumra fahiya lahu walicaqibihi qala xadathani cabdiraxman bn bishr acabdi qala akhbarana cabdurazaq bn hamaam asancani qala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdilcaziiz akhbarani ibnu shihaabin can cumra cumradii buu ka warramay wa sunatiha iyo dariiqadeeda can xadiidi abi salama bin cabdiraxmaan buuna ka warramay ana jaabir bin cabdillahi alansaariy ahbarahu inuu u warramay ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala inuu yidhi ayumaa rajulin ninkii acmara cumrisiiya rajula nin kale cumran lahu walicaqibihi intaad adiga nooshahay iyo ciribtaada kuwa kaa dambeeya carruurtaada gurigaas iska qaata ku jira intaad nooshihiin adiga carruurtiina ayuu yidhi qaado oo wakaas waan ku siiya sadaqa maaha wuxuu ku xidhayaa isaga iyo faraciisa intay nool yihiin buu ku xidhaya intaas ku xidhaya fa qaala wuxuu yidhi qad acdaytukaha waan wacaqibaka iyo ciribtaada mxua faracaada maa baqiya minkum axad intuu qof inaga nool yahay adiyo faracaada ayuu yidhi fa inahaa cumrada iyo waxaa la siiyey cumrosiin baa la dhahay maha cumradii ajka oktulxajkaheede cumrosiin weeyaane intuu qofka nool yahay fa inahaa liman ucdiyahaa qofka la siiyey baa iska loo qaadan hadduu dhintana waxaa ka dhaxlay dadkii ehelkiisa ahaa wa inahaa laa tarjicu ilaa saaxiiba ku noqon mayso sababtu waxa weeye min ajli anahu acdaa wuxuu bixiyey caddaan caddiyo iyo siismo waqacad fiihi dhexdiisa markiiba degtay almawaariiu dhaxalkiibaa galay dhaxal baa galay oo xoolo la dhaxli buu noqday qala xadathana isxaaq bin ibrahim wcabd bn xumayd walafdu lcabdin qala akhbarana cabdrazaq bn hamam sancani qala uu fuliyey ajaazadan ma aha midii ma aha ee waxaa weye ajaaza rasuula wuxuu fuliyey oon dib usoo noqonaynin an yaquula inuu yidhaahdo weeye midda nabiga uu fuliyey hiya laka adigaa iskale walicaqibika taa wey midda fulaysa ee dib usoo noqonaynin fa ama idaa qaala hadduuse yidhaahdo hiya laka maaciishta intaad nooshahay adigaa iska leh carruurtaadi iyo faracaadii muna sii raacinin fa inaha tarjicu waxay ku laaban ilaa saaxiba bay ku noqonaysaa liannaha caariya caariyay noqotay marka intifaacso sheegan sheegan anaa iskale qaala macmar baa wuxuu yidhi wa kaana zuhriyu yuftii bi zuhri saasuu fudwoon jiray xadiidka warka jaabir fahamka jaabir qala xadathna mxamed bn rafici qala xadathana ibn abi fudaykin an ibn abi diibin an ibni shihaabin an abi salama bn cabdiraxman an jaabir oo ibn cabdillahi weeyaan ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam qadaa wuxuu xukumay fii man ucmira cumra lahu walicaqibihi ninkii qof cumra siiyo intaad nooshahay isaga iyo ciribtiisa faraciisa buu yidhi fa hiya lahu qofkaasaa iskale batlatan daa'iman weligeedba batla batla ay daa'iman weligeedba ninkaas iskale laa yajuuzu laa yajuuzu lilmucti oo ma banaana kii wax bixiyey ee mucmirka ahaa fiiha waxa u bixiyey shardun shardi kuma leh walaa hunya istinana kuma leh istitni iyo kadib ay isoo noqoni ma jirto liannahaa waqacat waqacat fiha almawaariid qala abu salama lianna axdaa cadaan waqacat fihi almawaariid faqadacat ilmawaariidu baa waxay jartay shardahu shardigiisa shardigii uu lahaa markay carruurtaadii adigaa dhammaataan waxaas dhaxalkii baa baabi'iyey oo markuu ninkii dhintay waraadiisaas cuqbihiis xidhibtiisaa dhexlaaya kuuma soo noqon maayaan buyu nabig salaam waa wax ka weyn oo ka fog sheekadu way fogaatay caariya ma aha xadathana cubaydullahi bnu cumar alqawariri qala xadathana khalid bnu xarit xadathana hishaam an yaxya bn abi kahiir qala xadathana abu slm bn cabdiraxman qala samictu jabir cabdillahi yaqul qala rasulu llahi sala allah alay alih wasalam wuxuu yihi alcumra liman wuhibat lahu qofkii loo hibeeya askale waxadathanahu maxamed bn muhana qala xadathana mucaad bn hisham xadathana abi an yaxya bn abi kahiir qala xaddatna abu salama bn cabdiraxman can jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiy allahi sala allahu aleyh walih wasalam qala bimidlihi qala xaddatna axmed bn yunus qala xaddatna zuhayr qala xaddatna abu zubayrin maki jaabir irfachu ila nabiy nabigu u koryeelay soo noqd midaaru xadiis jaabir buu ku wareegaya وxadثna yaحyى بن yaحyى wlفظ لh qال aخbarna abu khayثmة زhayr عn abi زubayri عan jabir بn عبd لlahi qal qala rasuul الlahi slى الlaه عlay slm wuxuu yihi amsikuu عalaykum amwaalkum war hooy xoolihiina haysta walaa tufsiduha iska fasaadinina meel aan waxba kugu soo noqonayn aan umalayo ina kuusoo noqon doonto marka horeba ku dhagaro haddaadan si fiican u bixsanaynin fa inahu man ucmira oo man acmara qofkii cumri siiya qof cumraa intuu nool yahay fa hiya liladii kiibaa iskale cumira la camri siiya intuu nool yahay xayan hadduu nool yahay wa mayita hadduu dhintana waa laga dhaxlayaa walicaqibihi baa iskale qala xaddathana abu bakr bin abi shayba qala xadathana moxamed bn bishrin qala xadathana xajaaj bin abi cuhmaan xaw xadathana abu bakr bin abi shaybata wa isxaq bin ibrahim can wakiic can sufyaan xaw xadathana cabdulwaari bnu saciidin qala xadathana abi cabdisamad cabdilwaris bin cabdisamad leh an abi xaddathana abi cabdisamad bin cabdilwarisin can jaddi awey buu ka wariyey saciid can ayub kulu haulaai dhammaan can abi zubayr bay ka wariyey can jaabir can nabiy sal ly slam bimacnaa xadiidihi abi khaytama la mutaabicinaya abukaytama zuhayr wa fii xadiidi ayuba waxaa ku sugan min aziyaarati qaal jacala alansaaru ansaar waxay guda galeen yucmiruun inay cumrisiinayaan almuhaajiriina walaalahooda muhaajiriinaha oy leeyihin walaalahaana muhaajiriinay haddaad timaadeen beerihii kusoo dhawaada intaad nooshiin beertan idinkaas kale intaad nooshiin geedkan idinkaa maali ayay yidhaahdeen ah. ayib waa ansaar faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi amsiku calaykum amwaalakum xoolihiina haysta haddaad la kawale caqiibka isku tiraado kugu soo noqon maysa dhow qaala lakiin caariya hadday tahay oo intaad nooshahay iyo muxuu ahaa iska maasho iyo hadhow waad soo ceshan kartaa walidaalika beerihii ansaar ay bixiyeen ay muhaajiriin siiyeen markii khaybar gacanta lagu dhigay beerihii khaybar ee yuhuudda haysatay iyo banu nadiir iyo fadeg iyo beerihii lasoo helay dib baa loo wada celiyey waa kii nabiga xataa alayhi salaatu wasalaam geeda timiroo la siiyey oo isagana uu sii siiyey umu ayman oo gabadhii usaama binu zayd dhashay ahayd mawladiisa nabiga alayh salaam markuu yaraana soo korisay ee hooy ahaan buu nabiga ula dhaqmi jiray xataa way canaanan jirtay sida hooy ahaan mararka qaar qisadaaba kamid a anas binu maalik oo socdo oo le beerihii dadki baa loo celicelinaya reerkii reer dalxa iyo umu sulaym ayagana xoolahood in loo celiyay rabaan kol hadii lagaba maarmay ayuu wuxuu yidhi waayo kaatamarkaasi umayman kusoo booday nabiga alay salaam oo ku dhegtay oy tiri loo celin maayo nabigana waa iska qoslaayo wuxuu lahaa umayman ay sug wax ka badan baan ku siinay wa fi xadiii ayub ahliyada waa la celin wa fi xadiii min ziyada qaala wuxuu yihi jacala ansaar yucmiruuna muhaajiriin amsiku alaykum amwaalum qala xadathani maxamed bnu raaficin wa bnu mansuur walafdi bnu raaficin qaala xadathana cabdurazaq bn hamaam akhbarana ibnu jurayd cabdimalik qala akhbarana abu zubayr can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal acmarat imra'atun bilmadina ufiirsa xadiidkan acmarat imra'atun haweeney baa waxay cumrisiisay bilmadiina magaalada madiina joogtay xaa'idan beer ay laheyd beerta markay beer bustaan oo beer geeday tahay sida cerabka iyo timirta iyo muxuaha cambaha iyo oodna ay ku wareegsan tahay oo xaaid la yihahdaa xaaid marka kale bustaan baa laska dhigay marka xaa'idan beer oodan yay waxay cumri siisay lahaa iyadoo ay laheyd ibnan laha wiilay dhashay yay tiri intaad nooshahay beerta adigaa iskale saasay tiri uma tuwufiya duqdii uma kadib tuwufiya waa la obsaday wiilkii asaga ahaabaa dhintay oo la obsaday wa tuwufiyat bacdahu hooyadii dhashayna ee cumri siisay beertan siisayna iyadana way dhimatay bacdahu wiilkii gadaashiisay dhimatay iyaduna wa tarakat waladan wa tarakat waladan meeshaas khada baa ku jira sida saxda ah wa taraka wey saasuu hadalku istaqiim alkalaam wa taraka in la yihahdo wa taraka wuxuu ka tegay waana sida uu ihbaatiyey ibn lahir fi jami usul ibn lahir fi kitaabihi jamic l'usuul ayib wuxuu leeyahay watarakat wa taraka ka wax ka tegay waa kay wiilkii weey wiilkii dhintay wuxuu ka tegay walad alcaruur waladka maanta maana carruur baa loo jeedaa <clears throat> walahu isaguna wuxuu leeyahay kaa dhintay ikhwatun walaalo banuuna oo wiilal ahoo lilmucmirati hooyadii wax cumrisiisa ay dhashay ninkan marka siy beerta lasiiye waa dhintay hooyadiina dhimatay asaga muxuu ka tegay wiilal xaggan kalena maxaa jooga walaalihiis oo hooyadii beerta siisay ay dhashay fa qaala waladu lmucmira awlaaddii midii wax cumri siisay ee midkaa wiilkee dhintay ee awal la siiyey beerta walaalihii ahaa waladu lmucmira midii wax cumri siisay awlaaddeedii wahuwa aqulmayid kaa dhintay awlaalihii weeyaane waxay dhaheen rajacal xaa'idu ilayna beerta way noo soo noqotay hooyadaana yaa iska lahaan jirtay dib baa naga noogu soo noqotay waan dhexlaynaa wiilashan adeerkay u yihiino walaalkii uka dhintay waxba meesha kuma leh wa banu lmucmar kii la cumri siiyey ee beerta la siiyey wiilka hayduba ay dhashay wiilasheediina waxay dhaheen bal kaana liabiina aabbahanaa lahaan jiray xayaatahu markuu noolaa yayda anaa siisay wa mawtu hadduu dhintaan annagaa fadhin oo la wareegayna talar isku qabtay fakhtasamuu markaasay doodeen ilaa daariq bay iskula doodeen mawlaa cuhmaan ahaa fadacaa jaabiran jaabir buu u yeedhay oo yidhi markaale masaladan ila fiiri fa shahida calaa rasuuli illah jaabir rasuulka alayh salaam wuxuu uga maqnaati kacay oo ka wariyey bilcumra cumrisiinta lisaaxiibihaa qofkii la siiyey baa iskale hadduu dhintana faraciisa dhaxli faqadaa bidalika daariq saasuu ku xukumay masaladii laisku haystay uma kataba wuxuu warqad u qoray ilaa cabdilmalik buu u qoray cabdilmalik bin marwan xilligiisii weeyaan fa akhbarahu dalika masaladaas u sheegay inuu saa ku xukumay wa akhbarahu wuxuu kaloo ufaa'iideeya u sheegay bishahaadati jaabir jaabir makhlaatigiisii iyo riwaayadiisa inuu wax ku xukumay arrintaana goobjoog buu u ahaa jaabir faqaala cabdilmalik ba wuxuu yihi sadaqa jaabirun jaabir run buu sheegay cabdilmalik isaga wuxuu ahaa nin culumaa buu ahaa oo ahlulxadiida buu ahaa oo wax yaqaanu ahaa faqaala cabdilmalik ba wuxuu yidhi ayib sadaqa jaabirun run buu sheegay fa amla dalika daariqu baariq sidii buu masaladii ku tagsiiyey oo ku xukumay fa ina dalika alxaa'ida beerta ayadeed la bani lmucmar kii la cumri siiyey ee dhintay wiilkaha caruurtiisi baa iskale xata alyawm ilaa maanta saasuu leeyahy waa maalintaas ku hadlaya xata alyawm hadda waktiga isku dhamaatay adduunka isku dhamaaday waa hadda beerihii iyo dhulkii iyo wixii asaga ahaa ee madiina meelo weli beera aho weli baaqia way jiraan weli way jiraan waxyaalaha marka lacajabta ahee jirta waxaa kamid a qofka hadduu wanaagsan iyo ikhlaas iyo alla dartii mararka qaar in sadaqadiisa ilaahayba uu baaqi yeelayo isagoo muddo badan dhiman cuhmaan binu cafaan soo ma garanaysaan amiiru lmuminiin ilaa meequu moodan yahay bay kula tahay oo reera akhara yahay ya kun iyo afar boqol oo sano ka badan wey kun iyo afar boqol oo sano ka badan ayuu moodan yahay saxaabiga jaliilka amiir lmuminiin ah xilligii nabiga alayh salaam ceel la dhihi jiray biru ya sheegi karweys biru biru ruma biru ruma madiina ceelal badan bay lehed oo magacyo leh biru aris baa jiri jiray oo ku kaga dhacay cusmaanka laftirkiisa khaatinta kaga dhacday biru aris ku kalena waa jiri jiray isagana biru macuuna la dhihi jiray muxuu aha eh, ceelki muxuu ahaa eh, maa eh, lagu daadin jiray ay dhihi jiray waxba lagu daadiyaa qashinka jiray marka ceel buu nin gaaladii ka kamid a yuhuuddahay magaalada madiina deganeed uu lahaa oo biyo macaan magaaladana aad ba biyo macaan loogu baahnaayo biyo cusbo oo dhanaan iyo waxdaasa ku badnaa ninka asaga ah yuu kasoo iibiyey muslimiintii baa u baahday markuu ka soo gadaybu wuxuu yidhi waa waqaf jacala dalwahu maca dilaa'i lmuslimiin wadaantiisa wuxuu ku daray wadaanta muslimiintaba ku daray khalaas wuxuu yidhi kinagama lihi ceelka asagaa ka wada caba intaasa ceelkii la cabi jiray waqaf buu u ahaa wax la waqfo oo la bixiyana biyaha ugu fiican siduu nabiga sheegay alayh salaam marka ceelka asaga ahaa meeshiisii iyo booskii asaga ahaa maanta waxaa ka dhisan cimaara guri qasri ah oo intuu leeyahay adyaabi waxaa ku qoran waqfu cuhmaan binu cafaan baa ku qoran dhulka asagaa weligii waqafu buu ahaa un ha socdo hadba waxa ahaado ha la ilaaliyo dhulkii waqaf ile lama gado laa yubaacu walaa yuuhab walaa yuurad lama gadaayo lama dhaxlaayo qof lama siin karo saasoo riiciisi waxa ka soo baxana bijamiici lmuslimiin baa iskale marka dhulka isaga ahaa maanta guri toonkii madiina xaramkii masjid nabawi meelaan ka dheereen guryihii laga dhisay ee hadda madiinadan cusub ee lagu magacaabay almandiqa almarkaziya lagu magacaabay guryaha quruxda badan ee ugu qiimo badan guri kamid ah laga dhisay waqafkii weli cuhmaan bin cadaan baa ku qoran ninkaa nasiibkiisa fiiri intuu dhan yahay ayaankiisa fiiri ninkaa isaga niyadiisa fiiri ikhlaaskiisa fiiri siduu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu maalin dadka ay oomanaayeen duruuf ay ku jirtay mucaadat u qaday wuxuu yidhi aba annaga tujaarteena saasa laga rabaa mushtarkeedna inay bartaan waqafka waqafka qof waxa uu soo waxay sheegeen imaam shaafici wuxuu yihi qof salafka kamida oo dhaqaalo leh oon waqaf ka tegin ma jirin bay dhehen oon waqaf ka tegin waqafku waa ka duwan sadaqada caadiga la bixinayo leanna waa wax asalkiisii uu weligii jiraayo wixii midho iyo macno ahaa iyo faa'iide ahaana weligii uu baaqi noqonayo ka masjidina hada masaajidkeennan oo kale oo nin sacuudi aha dhisay masaajidkan ogtihiin oo thari ah oo muxsina ah, oo dhaqaalaha aada u bixiya ayaa masaajidka ilaa hadda waa nool yahay madiina munawara buu degan yahay ninka masaajidkan dhisay masjidu ibnuqayim aljawziya waktigii xaramayn hay-addii barakeysneed ee xaramayn dhihi jiray qiimaha badneed ee manhajka iyo cilmiga iyo sadaqada iyo samafalka intaba isku darsatay ayib xilligaas soo mariyey waa waqaf ayna kuna ya jamaca qala xaddathana abu bakr bn abi shayba wa isxaq bn ibrahim walafdi abi bakr qala isxaq barana wa qala abu bakr xadathana sufyan bn cuyayna an camr an sulayman ibn yasaar ana daariqan qadaa bilcumra lilwaarif wuxuu uxukumay waaridka wax dhexlaaya ka dhintay dhexlaayu uxukumay liqawli jaabir bn cabdillahi can rasuulilahi uu ka weriy bal ku xukumay xadathana maxamed bn muhana wa maxamed bn mashaar qaala waxay dh xadathana maxamed bn jacfar xadathana shucba qaal samictu qataada yuxadit can caطa ibn abi rabaxin can jabir bn cabdillahi radi allahu canhuma can nabiy sala allah alay slam qal alcumra jaa'iza jaa'iza maxaa laga wadaa min aljawaaz oo kamid aheyd min aqsaami xukmi takliifi miya maya axkaamu takliifiya meeqay u shan soo mahen waajib iyo manduub muxaram iyo makruuh ibaaxa ama jawaas kaas hadda lagama wado qaal alcumra jaa'iza way furi oo dib ugu soo noqon maysa qofkii wax bixiyey furshay oo tag taas laga wadaa qala xaddathana yaxya bnu xabib alxaariثi qala xaddathana khalid cali bn xaariث qala xaddathana saciid ibn abi caruub can qataada bn dicaama can caطa can jaabir bn cabdillahi can nabi sal l slam nabigu qaala alcumra miraaثun liahliha ehelkeedii baa dhaxal u tahay oo dhaxlaaya dadkii la maxamed bn muhana wbashaar qala xadana mحamed iبn jacفr qala xadana شhucb an qtاda an الnadr بn anasi an bashir ibn mahikin an abi hurayra an الnabi sal slam qala alcumra jaa'iza xadaanii yaxya bn xabib qala xadana khalid an muxarid qala xadana sacيid an qtاda bhada isnaad غayra anahu qaala miraثhm lahliha aw qaala jaa'iza labadaasuu shakiyey baabn wuxuu ku saabsan yahay kitaa bismi اllahi raحman raxim kitaab اlwasiya wasiyadii iyo dardaarankiibuu kusaabsan yahay qofka inuu dardaarmo dardaaranka hadda waxaa laga wadaa atabaruc bilmaal bacda almowt atabaruc bilmaal bacda almowt inaad xoolo sadaqaysatood baxsato ay baxayso xoolahaas wuxuu bixi bacda almowt markaa dhimato kadib intaad nooshaana waxaad baxaysan kartaa qaar xoolaha kamid a waxaad ku xidhaysaa markaad dhimato waxaad leedahay xoolahaas iyo xoolaha iyo xoolaha markaa dhinto hala bixiyo hebel hebel hala siiyo dadka hala siiyo markaad dhimato markaa oo qofka uu dhinto wa kullana namuut dhammaan waan dhamaanaynaaye waan dhimanaynaaye ilahayna khaatibada noo suubiye camal saalix oo wanaagsan iyo raad wanaagsanna allah naga reebee Eh, tabaruc baa la yihahda marka qofka waxa uu baxsanayo ee gadaal uu ka bixinayo wasiyaa la yihahdaa wasiyadaasi markuu qofka dhinto oo la tajhiiz waxa la yirahda lagu horreysay xoolihiisa waxaa laga bilaabay tajhiiz in asaga laga diyaariyo horta ko wax xoolo kale laga hadli maayo gaari ka saara kafan ka soo gada baraafuunkii xanuudka usoo gada ku qaada geeya arrimaha marka la bogo oo la xabaalo oo budi la dhigo oo la xabaalo laga soo dareero laga soo dareero waa laga soo dareeri sooma ya wax ku hari ma jirto axabu nnaasi ileyhi markaaba soo dhaqaaqayaan soo dhaqaaqayaan ayib waxaa bilaabanaya waxaa bilaabanayaa in haddana laga hadlo duyuun lmayit wa wasaayaha maydka maxaa dayn lagu lahaa muxuu dardaarmay ba haddana la bilaabi soo saa ma alwasaaya waduyuun min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn ayay iyo dhaxalka imaan min bacdi wasiyatin yuusii biha aw kadib dayntii maxay ahayd muxuu ninka lagu lahaa waa in la raadiyo waa in la weydiiyo waxaa lagu leeyahay ayib isagana waa inuu wasiyadee qofka ku dadaalo wixii duyuunahoo weyn waa inu qoraal qoraal waa inay jirto oo uu qoro maa lahu wamaa alayhi waxa uu leeyahy waxa lagu leeyahy waxyaalaha waaweyn oo saas oo kalea ah. mucaamalaadka yawmiga ee yaryarkaa ah, waxaa laga yaba inu qofka ku dhibaatoodo inuu mar qoro laakiin wixii duyuun ahoo fara badan oo kada ah inuu qoran yahay baa wanaagsan si hadhow qofka xaqiisii uuna u dayacmin ama aan lasku muran loo gelinin ama haddii isaga xaq ka maqan uu yahay xaqiisii uu hadhow ay warasadiisi u raadsadaan wasiyadii markii markii dayntii laga bixiyo dayntaa u horayni diintaa uhorreyn kadib ay wasiyada imaan qur-aanku wasiyadii bu horreysiiyey sheegidaasi waa tartiibka tartiib dikri baa la dhahaa xuquna ma aha in wasiyada la hormarin markaad deynta la hormarinaya deynta la bixin waxay culamadu leeyihin waxa deynta loo hormarinay waxa wasiyada loo hormarinay dee qofka qofka deyn ku lahaa isagii baa u taagan oo sheeganaya oo xaqiisi buu raazan laakiin wasiye iyo dardaaran iyo hebel waxaa la siiyo intuu soo ordo qofka ma dhigi karo waxayga ha la siiyo ila waxba meesha tabaruc bay hede marka ma hadlan karee diinta u hadlaysa wasiyada waa loo horreysiye lakiin xagga tartiibka waxaa horeeya daynta horeysa daynta marka laga bixiya waxaa leeyahay yaa maa muxuu dardaarmaa wasiya wasiyada baa laga bixinaysa saddex meel waa meel waa imaan doontaa ayib atabaruc bilmaali bacda almowt taasuu ka hadlayaa kadib laakiin wuxuu horreysiiyey in qofka wasiyadiisa ay qoran tahay waxa uu bixinayo iyo waxa lagu leeyahay waxa uu leeyahay inay qoran tahay baa fiican baabu wasiyati rajuli maktuubatan cindahu qofka wasiyadiisa iyo dardaarinkiisu waa inay qoran tahay ah xadaثnي abu khaym زhayr بn xrb محamed بn mثنى an anز wlfd بn mثنى qaala waxay yihahdeen xadaثna yaحyا whuwa iبn سعيid الqطاn عan cubaydالlah بn cabdالlah alcmrي an abarnي naafic an iبn cmra ana rasuul اlah nabiga عalayه الsلaam qaala wuxuu yihi maa xaqu mri'in muslim qof muslim ah xaq oo ma aha owlo iyo munaasabna ma aha oo lahu u sugnaaday shayan wax yuriidu uu doonay an yuusii fiihi inuu dardaarmo inuu wax dardaarmo qof doonayo riwaayo kale lahu shayun yuusi yuriid buu ka bixiyey riwaayo kale qof wax inuu dardaarmo wax la dardaarmo qof haysta wax la dardaarmo ayaa jira ama xuquuq lagu leeyahay ama xuquuq uu leeyahaya inuu yabiitu iska baryo qofkaan layelatayna lama habeen ilaa wawasiyatuhu wasiyadiisi iyo dardaarankiisa inay maktuubatun qoran tahay oo la qoray cinda agtiisa la taalla mooyeen yani in lama habeena iska baryo isagoon wasiyadiisa qorayn xoolo badan intaasoo deemuu qaaday mana qora intaasoo xuquuqaha ka maqan mana qora laba habeen inay kusoo marto arrintaas wixii oo waxba ayna kuu qoreyn munaasab ma aha waa dayac xaqaadi baa dayacmi ama xaqii dadka dayacaysaa waa inaa wixii wax qoran oo maktuub oo kuu qoran inuu yahay weeyaan sidaasaa fiican waajib miyaa ma sunna waa khilaaf ka taagan yahay qaarkood waxa waa sunna oo lahu shayun yuriidu baa layidhi iraadat linsaan baa loo celiyey wixii saasoo kalena waxay tustaa inayna waajib ahaynna nadbiyi iyo baxyaha laakiin laa shaka inay tahay camal wanaagsan qofka inuu maal lahu wamaa caleyh waxa uu leeyahy xuquuqa iyo waxaa lagu leeyahay inay qoran yihiin dad bada xoolahooda sidaa ku tageen oo ku dhumayn qaar baa xuquuqdii lagu lahaa la waayey ayb xadathana abubakr bn abi shayba qala xadathana cabd bn sulayman cabdullahi bnu numayr xaw xadathana ibnu numayrin qala xadathana abi kilaahumaa can cubaydillahi bi hada isnaad kayra anahumaa qaala waxay yidhahdeen walahu shayun yuusii fiih yuriidu ka bixiy wax u dardaarmana ay jiraan inuu laba habeen iska barya isagoo wasiideen qoreen ma ah walam yaqulaa yuriidu an yuusiya fiihi mayna dhihin yuriidu mayna sheegin qala xadathana abu kamil aljaxdari fudayl ibn xusein qala xadathana xamaad yani ibn zayd xamaad ibn zayd bn dirham xaw xadathana zuhayr bn xarb qala xadathana ismaaciil yani ibn curaya kilahuma can ayuba xaw xadathani abu dahir akhbarana ibn wahbin qala akhbarani yunus ibn yaziidin xaw xadathani harun bn saciid laydi qala xadathana ibn wahbin akhbarani usama bn zayd laydi xa xadathana moxamed bn raafic qala xadathana ibn abi fudaykin mamed bn ismail abarana hisham an ibni sacdin kulhm an naafi an ibni cumar buu ka wariyay isaguna an nabi sal l slam bimili xadiidi cubaydillahi buu warinaya cubaydillaahi iyo naafic baa ismutaabicinaya wa qaaluu jamica waxay dhaheen lahu shayun yuusii fiihi bay dhaheen yuriidu bayna raacinin intooda badan ila fi xadiidi ayuuba mooyaane fa inahu qaala wuxuu yidhi yuriidu an yuusiya fiihi yuriidu buu ku daray ka riwaayata yaxya can cubaydillahi labadaas yuriidu bay dhaheen inta kana lahu shayun yuusii fiihi bay dhaheen diqada imaam muslim firi iyo siduu ukala saaray riwaada riwaayaadka iyo tafriiqa yar iyo macnahooda lafdigood laa yaktafi bilmacna alfaadaasuu yuu kala saaraya qaala xadathana haarun bnu macruuf qala xadathana cabdullahi bnu wahbin almisri qala abarana akhbaranii camru huwa bnu xaarif can ibni shihaabin can salim can abihi anahu samica rasuula allahi sala allah alay slam qaal maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusii fiihi yabiitu inuu baryo halaaa layaali saddex habeen ilaa wasiyatahu cindahu maktuuba marka waxaad garanaysaa thalaatha layaal iyo leylataynna soo marray arrintu marka tiro keliya ma ahee waxaa weeyaan qofka wasiiradiisa waa qoran tahay waxyaala waaweyn weliba wixii iska bedelana dhib waa bedelaya wixii isbedelina sidooda isuga harayaan dayntii uu bixiyey waa ka tirahaya waa ka bedelaya tu kalaa soo fuusha noqonaya qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi maa marat calaya laylatun habeen ima soo marin mundu samictu rasuula allah nabiga intaan maqlay calayhi salaam qaala dalika hadalka isagoo yidhi ilaa wa cindii agtaydu wasiyatii dardaarankaygu ahaan jiray bileh cabdullahi bn cumar radi allahu canhu ashaddu nnaasi ashaddu saxaabati tatabucan wa itibaacan lirasuuli sala allah alay wasalam raaraacidda iyo ku camalfalka iyo raacidda nabiga alay salam saxaabada ninka ugu daran buu ahaa aad iyo aad ugu dadaala ilaa wa cindii wasiyati waa i qoraan jirtay buu lehay qala waxadathanii abu daahir waxarmala bnu yaxya qala akbarana ibnu wahbin cabdullahi akbaranii yunus xa waxadathanii cabdilmalik ibnu shucayb can ilaythin qala xadathanii abi can jaddi xadaثnii cuqayl ibn abi khalid xaw xadaثna ibn abi cumara wcbd bn xumaydin qaala waxay yihi xadaثna cabdالرaزaq akhbarana mcmr kulhm an الzuhri bhada اlisnaad naxw xadiث cmr bn xarif halka adaan ku joojina maxaad ka qabtaan aaw bilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina